وسلم وبارك على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى waxaynu caawa isku dayi doonnaa haddii ilaahay idmo inaynu wakhtiga koobanan haysanno axkaamta lebiska iyo maryo qaadashada gabadha muslimka ah iyo isqurxinteeda iyo ziinada ay isqurxiso iyo shareecadu halka ay dhigtay waxaa kalifay inaynu kelmaddan nidhaahno wakhtigan dambe ee hadda la joogo wax badan baa isbeddelay wax badan baa sidii lagu ogaa wax ka bedelmeen wax badan ayaa runtii akhlaaqiyaadkii iyo xishoodkii iyo lebiskii dumarkeennii wacnaa wax badan baa iska beddelay si marka loo baraarujiyo rag iyo dumarba lagama maarmaan weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin waani waanadu qofka mu'minkay wax taraysaa waxaanu idhaha marka bal si naseexo iyo cilmi iyo waano iyo tusaale iyo taariikh isugu jirta inaan mowduuca u tilmaamo in sha allahu tacaala saasaan jeclahay ilaahay waxaan weydiisanayaa subxaanaه wa tacaala biasmaa'ihi اlxusnaa wa sifaatihi اlculaa inuu ka dhigo kelmadatan mid isaga dartii loola jeedo alle inuu ka dhigo mid naafico ah fi اlxayaati wa bacda almamaat baan ilaahay ka baryaa subxaanaه wa tacaala ilaahay waxaan ka baryaa inuu ka dhigo kelmad naafico ah ka odhanaya iyo ka lagu odhanayaba ka erayga dhahaya iyo ka dhegaysanayaba alla inuu ku anfaco baan ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa tacaala adduunku micno badan ma leh waxaa la joogaa waa habeenno kooban kadibna waa laga carraabaya qof waliba diiwaankiisa waxa uu ku qorto bimacnaa uu sameeyo ee lagu qoro ayuu abaalkeeda heli doonaa hadduu khayr yahayna khayr hadduu shar yahayna shar ilaahay wuxuu yidhi subxaana isagoo arrintaa tilmaamaya waman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yarah قال تعالى وقل اعملوا fasayara allaahu camalakum warasuuluhu wاlmu'minuun marka qof waliba inuu dadaalo dantiisaa ku jirta si gaara waxaan hadalka ugu dhigi doonaa dumarka maadaama kelmadda ay dumar ku saabsan tahay dadka bani aadamka ah ee adduunkan jooga marka la fiiriyo qaab nololeedka bulshadu u nooshahay bani aadamka ah waxaa la yidhaahdaa bani aadamka marka la eego noloshiisu way kala duwan tahay way kala duwan tahay si u fekerayo way kala duwan tahay sida uu bani aadamku hadafka ka guuxaya qalbigiisa ayu had iyo gooraale u taagan yahay way kala duwan tahay waxyaabaha uu ku taamayo isleeyahay aada higsatid mustaqbalka way kala duwan tahay waxaa ka mida dadka mid maal doonayaa ka mid ah iyo xoolo wuxuu u nool yahay uu nafi ugu jirtaa maal iyo xoolo unbuu doonayaa waxaad arkaysaa wakhtigiisii iyo caqligiisii iyo cimrigiisii iyo saacadihiisii wuxuu ku bixinayaa sidii uu maal u ururin lahaa oo maal u keeni lahaa fi jamiici xayaatihi wa ayaamihi wuu ururinaya uma aabba yeelayo maalkaasuu kasbayo ma xalaalbaa ma xaaraanbaa dadka waxaa ka mida qof ujeeddadiisa ugu weyni ay tahay inuu madadaalo iyo maaweelo iyo ciyaar iyo tumasho iyo warwareeg iyo shahwadiisu waxay rabto inuu ku meeraysto intaa waktigiisa ku bixinaya dumarka waxaa ka mida qaar waktigooda in badan oo ka mida ku bixinaya iyo cumrigooda waxaan ilaahay raalli ka ahayn oo alle u caroonayo subxaanahu wa tacaala kuwa gaalada ah maalan kuwa muslimiinta ahee wax ka khaldan yihiin iyaguna waa saas kale waxaa kamid ah wakti meelo badan oo aan caq u wanaagsanin qofka cimrigiisa iyo waktigiisa meelaha xanta sheekada filimaanta iyo musalsalaadka daawashadooda heesaha iyo muusiga dhegaysashadooda waxa weeyaan dharka hadba wixii soo baxa oo aan sharcigu ogolayn xidhashadooda mala yacnigaas in badan waktiga wax ku bixinaya markii lala hadlo waxay odhanaysaa yaana la caburinin maxaana loo caburinaya dadku miyaanu xor ahayn markii lala hadlo waxay odhanaysaa xorriyadda yaana laka qaadin yaan xorriyaddana laga qaadin marka lala hadlo waxay odhanaysaa mugdigii waa laga baxay iftiin baa loo baxay bay odhanaysaa hadallo dhallinyarada casrigu isticmaasho aakhirada iyo adduunkaba aan u wacnayn ayaa la odhanayaa qofkii wuuna isla saxsan yahi noloshu waxay la tahay sida ilaahayba yidhi in hiya ilaa xayaatuna addunya namuutu wa naxya wamaa naxnu bimabcuuiin noloshu wax kale maahaba de waa wax in dhimanaysa iyo in soo dhalanaysa nalamana soo saarayo sida gaaladii hore u yidhaahdeen sida awgeed kuwaas oo dhan haddaana ilaahay ka toobad aqbalin aayahay ku dambaynayaan ayaan darro weeyey ilaahay wuxuu yidhi subxaanah fii suurati taaha aayadda afar boqol afariyo labaatan ilaa boqol iyo lix iyo labaatan waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa قال rabbi lima xashartanii acmaa وقد kuntu basiira qaala kadalika atadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika alyowma tunsaa ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waman acrada can dikrii qofka aniga ka jeesta waanadayda iyo qur'aanka iyo diinta qofka ka jeesta fa inna lahu maciishatan danka qofkaasi wuxuu leeyahay adduunyada intuu joogo maal badan ha haysto mansab ha haysto awlaad ha haysto ubad ha haysto adduunyo ha haysto aqoon-yahan ha sheegto nolol cidhiidriyaan gelinayaa buu ilahay subxaana wa tacaala noloshaan ku cidhiidhinaya qalbigiisu raaxo iyo farxad ma dareemayo waa kadeedan yahay waa kulul yahay markaad aragtid lianna khayrkii baa ka maqan markaasaad arkaysaa in badan oo gaalada iyo mulxidiinta ka mid ah isdilayaan ama istooganayaan ama dabaqya iska soo tuurayaan ama isdeldelayaan sacaadadii baa ka maqan sacaadada iyo liibaantuna waa sir sirtaasina waa aliimaanu wاlistiqaamatu wاlcamalu الsaalix iimaanka iyo istiqaamada iyo camalka saalixa ah ayaa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala maalinta yowmulqiyaame isagoo indhala baan keeni doonaa oo dam ah ayaan keeni doonaa wa min baabi alfaa'ida halkan ilaahay wuxuu leeyahay isagoo wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa isagoo indhala baan keenaya markaasuu odhanayaa ilaahayow maxaa anuu indhala ii keentay adduunka markaan joogay waxbaan arki jiraye min baabi alfaa'ida waxaa ka mida maadaama dad badan oo daalibulcilmi iyo ah kelmadda dhegaysanayaan meelo badan baa qur waxaa lagu sheegay iyagoo indhaleh oo wax arkaya oo wax maqlaya mar waxaa la sheegay iyagoo indha iyo dhega iyo hadalba aan lahayn see iswaafaqaysaa marka maalan fii suurati taaha suurati israa ilaahay wuxuu yihi wanaxshuruhum yowma alqiyaamati cumyan wa bukman wa summan ma'waahum jahannam maalinta yowma alqiyaama waxaanu keeni doonnaa iyagoo indhala iyagoo afla iyagoo dhagala jahannama hooy u ah mar kale alle wuxuu leeyahay asmic bihim wa absir yowma yaatuunana nimanku arag badan ah oo maqal badana maalintaynoo imanayaan mar kale alle wuxuu leeyahy fakashafnaa canka khiطaءak fabasaruka اlyawma xadiid yanii araggaagii wixii ku dahaarna waa ka rognayd maanta araggaagu waa dusayaa si fiican baad wax u arkaysaa mar kale alle wuxuu leeyahy rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan inaa muuqinuun muujeeda waxni waxaa weeye waxbaanu aragnay waxna waa maqalnay neceli waa fiicnaanaynaa camal wacan baanu samaynaynaa mar kale alle wuxuu leeyahy wara'a almujrimuuna annaara fadannuu anahum muwaaqicuuha mujrimiintii waxay yaqiinsadeen in ay naartii mujrimiintii naartii bay arkeenoo waxay yaqiinsadeen inay naarta ku dhacayaan sidee la isu waafajinayaa aayaadkaas waxay culimmadu saddex wej baa la isu waafajinayaa wejka koowaad waxa weeye nimankan ee mujrimiinta ah iyo dadkan ilaahay ka jeesta diintiisa oo gaalada iyo munaafiqiintu hormuudka u yihiin marka ay xabaalahooda ka soo baxayaan oo xabaasha laga soo saarayo waa indhala yihiin waa dhegala yihiin hadli kari maayaan madaxay ku socdaan markii bannaanka ay yimaadaan oo maxsharka iyo xaggaa inay u dareeraan la rabo markaasaa allah subxaanahu wa tacaala indhaha u furaya qowlka kale wuxuu leeyahay nimanku wax waa arkayaan waxna waa maqlayaan waxna waa waana hadli karayaan laakiin araggoodu arag wax wacanay ku farxaan ma arki doonaan wax wacanay ku farxaanna ma maqli doonaan wax wacanna kuma hadlayaan qowlka kale wuxuu leeyahay marka la yidhaahdo qaal khsa'uu fiiha walaa tukallimuun ku fogaada naarta oo hayla hadlina alle markuu yidhaahdo markaasaa indhuhu dam odhanayaan oo dhaguhu dam odhanayaa oo afku xidhmayaa saddexdaa qowlba waxaa keenay oo ku jamciyey aayaadka kan ee asheekh alimaam maxamed amiin ashanqiidi fii kitaabihi kitaabkiisu muxuu yahay tafsiirkiisa maxaa la yihahdaa haya adwaau اlbayaan baaraka allah fiikum adwaau اlbayaan ayuu ku keenayaa saddexda qowl markaasuu wuxuu leeyahay alqowl اlأwalu qowlka hore ayaa raajix ah oo qolka hore muxuu ahaa nimankani waxay qabriga ka soo baxayaan iyagoo indhala oo dhegala oon hadlaynin oo madaxa ku socda waxoogaa marka xagga maxsharkii la keeno ayaa indhaha loo furi doonaa oo dhegaha loo furi doonaa ibnu qayim isagu waa ururiyaaye wuxuu yidhaahdaa maxsharku sidiisaba waa laba qaybood qaybta koowaadi waxa weeye dad xabaalihii ka soo baxaya oo maxsharkii imaanaya oo wax arkaya oo maqlaya oo hadlaya sida qur-aankuba uu sheegay wallaahi rabbina maa kunnaa mushrikiin inay hadli doonaan qaybta labaadna waxaa weeye inta naarta loo dareerinayo wasiiqa aladiina kafaruu wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumara wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirda suu qur-aankuba alla u sheegay allah wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala fahduuhum ilىa siraaطi اljaxiim waqifuuhum inahum mas'uuluun ma lakum laa tanaasaruun bal hum اlyowma mustaslimuun alla waatuu leeyay subxaanahu wa tacaala intaa bacdigeed qofka waxaynu xusuusinaynaa muslimka ah noloshan adduunku micno ma leh gabadha muslimadda ah faama man طaغىa waaahara alxayaaةa اddunya faina aljaxiima hiya alma'wa qofkii xadgudba oo bilaadiin u badrheedha allana ka cabsan waaya jaxiimaa hooy u noqonaysaa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala sida xadiidkii ibnu cumar iyo abu hurayra fi saxiix bukhaari wa muslim rasuulku ka waramay xufat innaaru bishahawaat naarta waxaa dayr looga dhigay waxyaabaha naftu jeceshahay duxna aanay ka helaynin darxumana ay ugu dhimanayso wa xufat iljannatu bilmakaarih jannadana waxaa lagu dayray waxa naftu ay dhibsanayso xujibat iljannatu bilmakaarih waxujibat innaaru bishahawaat riwaayadka xadiidka sidaa awgeed gabadha muslimadda ahay dadka muslimka agtiisa qaali baad ku tahay maadaama aad qof dumarna tahay muslimadna tahay hooyadii ummadda ayaa tahay gabadhii la dhalay ama inantii la dhalay baa tahay tii ilmaha dhalaysay baa tahay habaryartii baa tahay eeddadii baa tahay ina abtidii baa tahay in adeertii baa tahay habarwadaagtii baa tahay intaasoo dhan oo micno weyn bulshada ugu fadhiya ayaa tahay si gaara ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu tixgeliyey noloshaada cibaadadaada diintaada dhan walba oo ka mid a ah. dayac badan baa muuqanaya in laga damqado oo lagu daraynsiiyo diintu way qabtaa diintu way qabtaa adigu inaad qaadatinna waad mudan tahay waad mudan tahay ilaahay baana ka warramay wa ama man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can اlhawa faina aljannata hiya alma'waa naftana qofku inuu la dagaalamaa la rabaa waa tulaa ninkii shaacirka وkhاalف النفس والشhayطاaن واcsihima وinهma maxadaaka النصxa faاtahimi iبن qayim fii kitaabihi الnuniya wuxuu yidhi aleyh raxmatullah isaguna wuxuu yidhi ibnu qayim aleyh raxmat ullah harabuu min ariqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi nafsi waashayطaani waxay ka carareen dadka in badan oo ka mid ah addoonnimadii ilaahay u abuurtay addoonnimadii ilaahay ka reba bay ka carareen fabuluu biriqi nafsi waashayطaani waxaa ilaahay ku ibtileeyey naftooda inay adoon u noqdaan wax alla wixii xumaanay naftu ay rabto inay sameeyaan iyo shaytaan inay adoon u noqdaan ayaa ilaahay ku ibtileeyey marka ilaahay addoonnimadiisii ay diideen subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed walaalayaal intaa haddaynu hordhacba ka dhigno waxaa jirta waxyaabo shareecadu ay u dhigtay gabadha dharkeeda iyo labiskeeda muslimadda ah iyo isqurxinteeda waxaa marka dhibaato ka haysta gabadhii in wax badan ay arrintaasi waxyeeleeyeen sidii ay u hagaagi lahayd shareecadu waxay tilmaantay gabadhu sideedaba waxa lagu barbaariyo lagu soo koriyo ama ay ku kortaaba inay tahay quruxda iyo ziinada awaman yunashau fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami gayru mubiin ilaahay subxaana wa tacaala nimankii gaalada ahaa ee yidhi ubad buu leeyahay oo gabdhuu leeyahay yidhi baa loo jawaabaya awaman yunasha'u ayajcaluuna lilaahi ilaahay ma waxay u yeelayaan man yunasha'u mid la barbaariyey oo lagu soo koriyey fi lxilyati isqurxin dhexdeed waxaa lagu soo koriyeyba waa isqurxin wa huwa walxaal huwa kaasina fi lkhisaami ay fi lmukhaasamati doodan xaggeeda marka la eegana hayru mubiinin aanu caddayn karaynin wuxuu rabo waxaa dhici karta gabadha iyadoo gar leh inay maxkamad hadday timaado ama la gar naqsado inay garta caddayn kari weyda ay rabtaa dhici karta marka ilaahay wuxuu tilmaamay in gabadhan qurux lagu soo koriyey laakiin quruxda ay ku soo kortay waxaa haboon inay noqoto qurux shareecada waafaqsan isqurxinteeda jidhkeeda iyo maryaheedu waa inay noqotaa qurux shareecada waafaqsan si ilaahay subxaanahu wa tacaala aanay ugu caasin sidaa awgeed waxyaabaha hor taagan waxaa ka mid ah wakhtiyadan dambe kow gabadhu in badanoo dumarkeennii ama hablaheennii khayrka qabay ka mid ah ee wacnaa waxaa khayrkii weydaariyey oo wax badan ka xumeeyey waxaa ka mid ah khifatu tadayun diin yaraan diin ku dhaqan yaraan diin ku dhaqanta diinti inuu qofku ku dhaqmo hadday ku yaraato waxaa imanaysa wax kale inay meeshii galaan maxaa keeni kara qofku inuu diinta ku dhaqmi waayo waxaa keeni kara ima aljahlu inaanu jaahilba yahayba waxaa keeni kara inaanu alleba ka cabsanaynin oo caasi yahay waxaa keeni kara inuu yahay mutabic lilhawa alhawa hawadiisa inuu raacsan yahay iyo maankiisa iyo maskaxdiisu oo markaa uba ilaawo ilaahay baa ku arkaya ilaahay baa ku maqlaya ilaahay baa kula jira ilaahay waa ku og yahay isagaa ku maamulayo ilowsan yahay markaasuu wax iska qooshanaya ma u jeeddaa ina allaha kaana calaykum raqiiba waa inuu qofka muuminkaay dareemaa ilaahay waa ku arkaa ilaahay waa ku maqlayaa ilaahay waa kula jiraah ilaahay waa ku og yahay meel ugama dhuuman karaysid kama qarsoomi kar isilaali qofku waa inuu yidhaahda wax weyn buu qofku iska dhowraya hadduu intaa og yahay waxaa ka mid ah waxyaabaha keeni kara tuulu lamal waa nisyaan ana almowta yatiihi ya'tii bakta in qofku uu nolol dheer ku taamo waad sii noolaanaysaa iminka dhallinyaraad tahayo maadaaba toddobaatan iyo lixdan iyo siddeetan madaa gaadhayba iminka dhallinyaro intaa tahay geellaba jirka soo wada mar iska qoosho waxaad qasanayso waxaad doonta samee hadhow baad iska hagaagi doontaae eh. laakiin muxuu ilowsan yahay qofku gabadhu waxay ilowsantahay geeridu inay dhowdah kullu imri'in musabbaxun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi qofku reerkiisii aqalkiisi iyo ubadkiisiibuu dhex joogaa qorshihiisii iyo maamulkiisiibuu wataa geeriduna kabta uu gashan yahay suunka indhasha ah waa uga dhowdaa waa uga dhowdaa qofku qorshayaal buu dhisayaa geeridu laakiin xaggay jirtaa waxba ma jirto markiiba alla waa ku oofsan karaa subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah inay gabadhu ku noqnoqoto ama u badan tahay oo wakhtigeeda ku bixiso inta badan meelaha dadka aan wacnayn isugu yimaadaan ee dumarka ee la ayniga ah waxyaabaha qofka hoosu dhigay ka mid tahay akhlaaqiyaadkiisa iyo labiskiisa iyo qaabkiisa waxaa ka mid ah in gabadhu ay hadya gooraale aad ula socoto waxyaabahan wasaa'il aliclaamka la adeegsado maxaa sanadkan cusub oo labis ah dharka la qaatay maxaa hadda soo baxay bishan maxaa soo baxay sanadkan maxaa soo baxay maalmahan maxaa miidiyuhu telefishinada iyo facebookyada iyo internetada iyo websaydada maxaa ku jira oo labis ah wixii hadba soo baxoo labisaa la xidhanaya hadda inaga lebiska inuu ku dambeeya dumarkiina hadda xiiseynayaan waa maxay waa sanka oo la dalooshado sankaasa la daloolinayaa birqalax baa la gelinaya waa qurux hadday socota asalkeedii meelay ka timid iyo cid dalooshata lama yaqaano laakiin hala dalooshado hadday socotaa sankaa la daloolinaya xaggee asalkeeda ka timid asalkeedu waxay ka timid nimanka hunduuska mushrikiinta ah, ee dabka iyo dhagxanta caabuday ka timid asalkeedii iyagaa dalooshada sanka waana astaan uu leeyahay ilaaha ay caabudaan ilaaha ay caabudaanoo muuqaalka dumarka leh ama muuqaal xayawaan leh waa sumad uu leeyahay ka daloolaa iyaguna marka waa litacabud cibaadaysi ay u cibaadaysanayaanoo u dhowaanshaha maxaanku idhaahdaa ay u dhowaanayaan ilaahoodaasay caabudeen bay u dalooshadeen dhankaa maxaanku idhahdaa bidixda ah dumarkeenniina dhallinyarta qaar ka mida bay moodeen waa dalooshadeen waxaa la isku hayaa dhagaha in la dalooshadaan ma banaanta mise ma banaana oo culimmada qaar ka doodayaan oo leeyihiin dumarkii saxaabiyaadku dhagaha ma dalooshan jirin dhegadhegahay isticmaali jireen wuxuu ahaa midh nadh ah oo saa ugu dhega iyo maya way daloolin jireen haddii la yidhaahda hal dalool keliya dhegta hala dalooliye dhegti waxaa la yidhi sidii saddex dalool baa dhegti laysdaba dhigay dhegti marka laga soo jeestay oo meel kaloo la dalooliye aanay lahayn sankaa loo soo baydhay waadhowna waxaa soo socoto iman doonta sida kiristaanku sameeyo kiristaanka ciyaala suuqiisa maxay sameeyaan halkaa sanka ka dalooshu daloolinayaa bishinta xaggeeda hoosuu daloolinayaa carabkuu daloolinayaa ila qofkii moogta waxbaas kala qurxansanaanaya moogta taasaa soo socota marka dambe marba xumaantu xumaanun bay kuu dhiibaysaa waxaa ka a ah waxyaabaha sababaya salbiyaadka iyo waxyaabaha khaladkae ka imanaya dadka mas qaarkood oo ubadka iyo ooriyaha iyo ehelkay mas-uulka ka yihiin aanay baraarujinaynin wax u sheegaynin oo aan u nasiixaynaynin oo aanay ka warhaynin labiskooda saaxiibka la socdan qofka kan dheerxirashadiisa quruxdiisa wuxuu ku xaragoonayo wuxuu isticmaalayo aanu war ka haynin waxaa ka mid ah dhaqanxumada bulshada dhexdeeda jirta oo dadka qaar laga qaadanayo saaxiibbada xunxun baa ka mid ah waxaa ka mid ah qofkii oo wixii lagu dhiirigeliyo oo la yidhaahdo oo la yidhaahdo qofkii waxa weeyaan waa wacanta dhallinyara atay waxaa qofkii la yidhaahdo khasaairtaasoo dhan bu waxaasi uu keeni karaa haddaba dharka markaynu usoo noqonno dharku waa saddex qaybood allibaasu alaaata aqsaam dharku waa saddex qaybood qaybta koowaad qismun xalaalun liلذukuuri wاlinaaf qayb rag iyo dumarba inay xidhaan waa u xalaal qaybtaasi waa maxay waa jamiic anwaaci almalaabis dharka la xidho guur ahaan ee aan shareecadu diidin wixii dhar ehe ah la xidho oo dumarku xidhaan ama ragu xidhaan oo aan shareecadu diidin wax xalaal waa banaanta qaybta labaad waxaa la yidhahdaa qismun xaraamun cala aldukuuri waalinaas waa qayb ragga iyo dumarka inay xidhaan labadaba xaaraamka ah waa malaabista fuqahadu waxay ku sheegaan markay tacriifinayaan waa dharka la soo xaday ee tuugadu soo xado tuugta la soo xado ka la soo dhacay ka la boobay in la xidhaa rag iyo dumarba waa ka xaaraan waxaa soo gelaya oo la mid ah dharka gaaladu u gaarkay xidhaan dhar gaaray gaaladu xidhaan dumarkoodu saraawiilgaa gaaban iyo goonnooyinkaa gaaban iyo waxaasay xidhaan waxaa kaloo hadda ciyaal suuqoodu xidhaa saraawiil daldaloola oo halkaa lowga iyo bawdada iyo ka daldaloola waxaad moodaysaa shaygu inuu go'ay oo u dhammaaday waagi hore waxaynu maqli jirnay hebel waa arradayoo maryihii ka idlaaday ee maryaha loo iibiyo iminka aradkiibaaba qurux ah markaas le sarwaalkaa lowyada iyo bawdiha daldaloola lacagtiisa lamaba goyn karaa lagu leey qiimaha uu ku joogo waaba moodalkii ugu dambeeyey baa lagu leey la xidhanaya wey ma ujeedda yani caqliga bini aadamku heerku marayo iyo dumarkii oo goonnooyin la mida iyo waxaa xidhanaya ku dhegan oo si ah iyo garamo si ah xidhanaya waxaaso dhan way soo gelayaan ama raggii oo dharkii dumarka xidhanaya ama dumarkii oo raggii dharka ragga dharkoodii xidhanaya qismiga kale waxaa la yidhahdaa waa qismun xaraamun cala adukuuri waalinaai duuna alinaa dheh waa mid ka xaaraama ragga laakiin dumarka aan ka xaaraan sida dharka maxaanku idhaahdaa xariirta ka samaysan ragga inuu xidho waa ka xaaraan dharka dahabka iyo wax lamida lagu taxtaxay dharka lacagta iyo waxa lamidka lagu sameeyey waxaa loo ogol yahay un raggu inay fido iyo wax lamida fargashi ka dhigtaan waa loo ogolyahay gabadha dharkeeda muslimada ahi marka labiskeeda laga hadlayo culimadu waxay yidhaahdeen laba qaybood buu u qaybsamayaa shuruudaha loo eegayo shardiga koowaad waxa weeye shuruudu tafsiili waalkhiyaada marka gabadha dharka loo mitirinayo oo waadhkeeda la jarayo ay xidhanayso iyo marka la dawaarayo la tolayo dawaarluhu u tolayo shuruudda baa loo eegayaa kow shardigu muxuu yahay an yakuuna allibaasu saatiran lijamiici lbadan gabadhu marada ay xidhanayse goosanayso ama iyadoo tolan ay iibsanayso ama loo tolayo ama waadhaadkeeda iyo waadhkeeda loo jarayo waa in jidhkeeda oo dhani maradaasi ay qarinaysaa oo quruxdeedii ay qarinaysaa jidhka midabkana waa inay qarinaysaa xajmiga xubintana waa inay qarinaysaa yaa ayuha الnabiyu qul liأswaajik وbanaatik وnisaaءi اlmuؤminiin yudniina calayhina min jalaabiibihina jilbaabkooda ha xidheen saasaa ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala yudniina calayhina min jalaabiibihina dalika adnaa an yucrafna taasaa u dhow in la garto in la garto maxay ah an yucrafna anahunna cafiifaat in la garto dumar dhowrsoon inay yihiin kay si fiican u xijaabantoo halkaa marayso ciyaala suuqu baaqbaaqi maayaan haddii ay laakiin aanay xijaabnayn oo halkaa soo marto ciyaala suuqo dhan baa baaqbaaqaya wax u foodhiya mid wiiljabiya mid isku xoqa mid hor jiidha mid ku qayliya waa la baaqbaaqaya daalika adnaa an yucrafna taasaa u dhow in la garto markay xijaaban yihiin inay dhowrsoon yihiin oo ay munaafiqiinta iyo suuqu ka fogaadaan falaa yudayna aan la dhibin buu ilahay leey subxaana watacaala mujeeda waxaa ka mida an yakuuna alibaasu waasican muriixan lixarakati alacdaa marada gabadhu waa inay tahay maro waasic oo socodkeeda iyo tallaabadeeda aan jiqinjiqis ku ahayn oo cidhiidh ku ahayn oo ku dheganayn oo gabadhii aanay ku kadeedana si fiican u tallaabsan karto si fiican wixii u laaci karto usoo qabsan karto maro waasica waa inay gabadhu marada xidhan tahay ay markaa ay noqoto maradii ciriirka ahayd ee jirkeeda muujinaysa ku dheganayd lama ogola inay xidhato rag iyo dumar iyo ajaanib iyo maxaarim kulligood inay hortooda ku xidhato lama ogola anlaa yushbiha libaas arijaali fi zayi waa inaanu xagga labiska ragga dharka ragga u ekaan iyo xagga dhirirka waayo ragga dharkoodu waa in uu maraday xidhanayaan canqowga ka sarraysaa maradu dumarkuna maradoodu waa in ay kubkoodii cagahooda qarinayso laakiin iminka adduunkii waa isbedelay marka diintii laga yaro durkay dhaqankeedii oo dumarkiina cagihiibay marihiibay qaawinayaan ilaa kubkoodiibay qaawinayaan raggii hadduu macawuus xidho hadduu surwaal xidho hadduu khamiis xidho dhulkuu jiidayaayo meeshuu maro waxaa dhici karta inaan mafiiq loo baahan baa dhici karta oo dee waxaa weeye maradaa uu jiidayo baa dhacaysa waxaa ka mid ah anlaa yushbiha rasuulka sal la alay slam wuxuu yidhi man jara thawbahu khuyala lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama qofka maradiisa xarago u jiida dhulka waa raggiiye ilaahay maalinta yowma alqiyaama il naxariisle ku eegi maayo ummu salaamoo ag joogto xaaskiisayd baa waxay tidhi fa kayfa yasnacna nisaau dumarku sidee yeelayaan biduyuulihinna maryahay xidhan yihiin darafka iyo dacalka hoose maradu habluhu see yeelayaan qaala yurkhiina shibran taakay hoos u dhigayaan hal taako meesha ragga joojiya la yidhi oo nisfa saaqaa taaka hoosa uga dhigeen qaala idan tankashifu aqdaamahun hadday sidaa yeelaan markay tallaabsadaan kubkoodii iyo dhudhumadoodii baa muuqanaya qaala fa diraacan laa yasidna calayhi dhudhun bay sii daynayaan intaa dhaafin maayaan buu nebigu sal alay slam nisfa saaqa ayaa dhudhun lagaga cabirayaa intaasi sii daynaysaa gabadhu dhaafinmayso alimaamu tirmidi nasai baa soo saaray dharka gaalada waa inaanu shabihin dharka dumarkeennu xidhanayaan gaalada dumarkooda ayaa shaarar iyo jaakada ku dhegani xidha iminka dumarkeenna kuwa qaarkood hay-adaha u shaqeeya kuwa qaarkood jaamiciyiinta iska dhiga kuwa qaarkood eh, ama sheegtaba aqoon jaamiciina leeyihiin kuwa qaarkood idaacadaha telefishinada wararka soo daaya jaakada geegsan bay xidhanta iyo shaar yar bay isku geejinaysa maxaa ku kelife ma dharkii baa ka dhammaaday ma dharkii baa laga xaday ma dhar la-aan baa haysa maye waa dhaqankan ay soo koobiyenayso dhaqankan ay soo koobiyenaysa wey waa dhowna timaha inay qaawisaa ku xigaysadee marka man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ciddii qof cid isu ekaysiisa iyagay ka mid tahay buu nebigu yuri salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cabdullaahi bni camar ibn alcaas mar uu rasuulku arkay isagoo laba moro oo midab la xidhan wuxuu ku yidhi nebiga ina haadihi min hiyaabi alkufaar falaa talbasha xadiidka alimaamu muslim dharkii gaalada waxaan xidhanin buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh shardiga labaad waxa weeye gabadhu inay ilaaliso dharka noociisa maradu waa inay asturayso waa inaanay khafiif ahayn waa inaanay khafiif gabadhii maradeedii ahayn iminka waxaa soo batay in dumaradii xijaabkii sare yareeyaan maraaxisha xijaabku soo maray waa sheegi doonaa waddankeena nimankaan dhexdiisa ka hadlayo xijaabka in la yareeyo oo garbasaaro khafiifa iyo diracyo khafiifa la xidho oo suuqa lagu dhiirado in lagu soo baxo diin la ayay ka mid tahay arrintaasi xishood la-aantaay ka mid tahay waxaa ka horreeyey in maryo khafiif oo toobab ah ay gabdhuhu xidheen ama hablaheenna yaryari xidheen oo maradaasi waa maxay waa maro anigu waxay tahay aan fahmi waayo toban lakab is dul saaran wey gabadhu markay tallaabsato toban toban daahbasaa u booday ama daaqadood baasaa u boodayo waa lakabyo isa saaran oo wada khafiif ah haddana hadda way iska yaraadeen waan filayaa kuwaasi waxaa laakiin soo kordhay in dumarkii dharka khafiifkaa ah xidhnaa ee diracyada dhijabuutiga iyo maxaan kaa qariyay iyo waxaa la yidhaahdo ay hadda maxaan ku idhaahdaa dumaradu qaar la soo baxayaanoo suuqyada ay la soo marayaan mase mashaakilaadka jira ay ka mid tahay waana shay xaaraam ah arrintaa iyada ah ilaahay subxaana wa tacaala gabadhu inay uga cabsato ayaa la doonaya xagga ziinada waxaa la yidhaahdaa ziinat اlmarأaةi اlmuslima gabadha muslimadda ziinada iyo quruxdeedu laba nooc weeye ziinatun daahira iyo wa ziinatun baaطina ziine daahiroo muuqata iyo ziine baaطinoo qarsoon aziinatu اlbaaطina ziinada qarsoon ama quruxda qarsooni waxa weeye sida siliska gabadhu xidhan tahay ama siliska ay gabadhu xidhan tahay ama khalkhaalka waxyaabaha ay dumarka soomaalidu uma badna ee kubka ku xidhaan ee dahabka ama wixii la midka ah ama shuuliyaha ay gabadhu xidhato ama xinnaha ay faraheeda saarto inkastoo hadda xinnihii xadkaba laga bixiyey oo wuxuu marayaa qaabkii weysada dhudhummaduu sii maraya in la gaadhsiiyo waxaana la ysku ogaa in xinnuhu ciddiyaha lagu caseeyo oo ciddiyaha iyo gacmuhu ragg iyo dumarku kala duwanaadaan laakiin iminka waa sii fogaaday meel buu kusii socdaa meeshuu balgaadho aynu aragno waxaa ka mid ah indhakuusha waxaa ka mid ah waxyaabahan iminka casriga mayka mayka aabka la yidhaahdo oo gabadhu bootarka iyo waxyaabaha dhabannada iska mariyaan iyo wejiga iyo wixii la midka fa laa yajuusu ibdaa'uha culimmadu waxay leeyihiin ma bannaana quruxdaa qarsoon guud ahaanba dadka ajaanibka ah in loo muujiyo ma banaana shareecada islaamka gabdhaheenni maxay samaynayaan indhakuul bay marsanaysaa mayka ab soo marsanaysaa oo wejigiibay bootar iyo waxyaabo badan oo midaba laysku dardaray bay marsanaysaa markaasay bannaanka usoo baxaysaa oo raggii ajaanibtaa suuqii iyo meheradihii waxaa ka sii daran goobihii waxbarashaday la imanaysaa ama iskuulladii ama jaamicaadkii bay la imanaysaa waa xaaraam shareecada islaamka quruxda qaybta labaad waxaa la yidhahdaa aziinatu daahira quruxna muuqata oo gabadhu ay isku qurxinayso laakiin jidhkeeda wax ka baxsan weeye marada ay xidhan tahay oo kale oo muuqanaysa oo dee marada ay xidhan tahay gabadhu ma qarin karayso dee waa mare ay ku labisan tahay laakiin wax dembiya ah ma laha haddii aanay maradu ahayn mara belaysan dee ama khafiif ah ama indhaha soo jiidanaysa ama mare ujeedooyin kale leh aanay maradu markaa ahayn sidaa awgeed baa shareecadu ilaahay labadaba qur-aanku kaga waramay waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin wayaxfadna furuujahun alla waatuu leeyay subxaana wa tacaala walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha ilaa aakhiri alaaya fii suurati nuur alle waatuu ka warramayo subxaanahu wa tacaala taasina waa quruxda la sheegayo oo shareecadu ay tilmaantay culimmada waxaa ka mid ah sheekh cabdalla ibn xumayd raximah ullah baa waxaa la weydiiyey xijaabka micnihiisu waa maxay sharciga ah islaamku uu maxaanku idhaahdaa gabdhaha muslimaad ka amray ma maro qallalan oo la xidho keliya markaasuu yidhi maya xijaabku waxa weeye islaamka marka la eego qur-aankuna waa caddeeyey gabadha muslimadda waxaa haboon inay horta markay xijaabka xidhanta is ogaato aayad aayadaha ilaahay ka ay xambaarsan tahay oo ile xijaabku waa aayad qur'aana weeyaan inay gabadhu gabar dhowrsan noqoto wax alla wixii xumaanoo dhaqanka iyo diintaba ku xun ka dhowrsanaato in gabadhu ay noqoto gabar sharaf leh oo muruadeed iyo sharafteeda ilaashanaysa inay noqoto gabar ka fogo iska ilaalinaysa in lagu arko ama ayba tagto goobaha tuhunka keeni kara diinteeda iyo sharafteeda wax u dhimi karaya inay ka fogaato ragga isku dardarkiisa iyo isku dhexdarkiisa inay ka fogaato micnaha xijaabka sharciga ahi taas weeye oo gabadha ma aha maxaa la socda intaa quruxdeedii buu ilaalinayaa midabkeedii buu xijaabku ilaalinayaa akhlaaqdeedii buu ilaalinayaa gabadhii muslimadda ahayd sharafteedii waxaaso dhan buu u ilaalinaya xijaabku innaga marka laynoo eego mujtamaceennan markaan dib u akhriyey taariikhda iyo waktiga markaan dib u akhriyey waxaan waxaa ii muuqatay dhallinyarada rag iyo dumarba leh in badan inaan bal xusuusiyo xijaabku gabdhuhu iyo habluhu qaadan jireen ma sidanuu ahaa mise waa ka duwanaa waayo waxaa laga yaabaa de inamada iminka joogaa inay wax yar ku baraarugaan keliya qodobka labaad waxa weeye in lagu baraarujiya u baahan maxaa isbedelay hooyooyinku dee way la socdaan xijaabku markii ugu horreysay siduu isu bedelay baynu sheegaynaa markii ugu horreysay horta ee waddankuba dhisnaa gabdhuhu go' weyn bay hagoogan jireen waagii dowladdu dhisnayd go sarraha la saar ee waaweyn ee laba nafarka ah bay gabadhu hagoogan jirtay toob gacma dheeraana waa qaadan jirtay markaa dee maradaas go'aa weyn baa iyadoo dhan ku duuduuban toob gacma dheerahana gabadhu way xidhanta waxaa ku darsamay inay gabdhihii sharabaadda xidheen sharabaadaduna de maqsuudkii unbay bay sii gaarsiinaysaa alwasaa'ilu laha maqaasidu waxaa weeyaan wasaaishu waxay leedahay maqaasida xukma almaqaasid bay leeyihiin iyo axkaamta marka la eego marka wasiilo xijaabkii ku dhammaystirmaya weeye waa fiicnay iyaduna dallad sare oo xijaabah gabadhii ugu horreysay soomaaliya xijaab xidhata way nooleed imaaraadka warkeeda igu dambaysay inay joogtay xijaabkan dallada sare xijaabkii dalladii sare ayaa maxaan ku idhaahdaa gabdhuhu qaadan jireen iyo toob gacmo dheera ah iyo niqaab markaasaa xijaabkaasi gabadhu lowga hoostiisa ayuu gaadhayaa dalladda sare ay xidhan tahay iyo toob gacmo dheera ah oo xagga lowga labada low meesha ka sarraysaa ayaa maradu ka laaban tahay maradu hoos bay dhulka u jiidaysaa marka ay maradu hoos ka dhammaato waa la jarayaa intan laaban baa la fikinaya waa loogu talagalay saasuu ahaan jiray markaasaa gabdhahaasi sunnaha iyo diinku dhaqanka waad yaabaysaa iyo adkaarta say u ilaalin jireen gabadh waliba cadaygeedii sidan jirtay intaan xijaabka toobka ah jeebabka loo samayn cadayga xaggay ku qaadan jireen niqaabka xadhiggiisa dambay ku xidhi jireen cadayga halkaasay markay rabto kala soo ka furan jirtay markaasay ku cadayan jirtay markii dambe toobkii weynaa jeebab in loo sameeyaa la fahmay halkaasay marka gabadhu jeebabkaas ayaa cadaygeeda waxeeda iyo adkaarteeda waxeeda ku ridan jirtay waa laga soo gudbay cijaabkii waa loo soo dhiila dhaansaday marka xagguu ku dambeeyey meel adag baa la marinaya markii ugu horraysayba dalladii baa la yareeyey saddexda waadh dalladii weynayd waa la yareeyey mid miskaha joogaa laga dhigay miskaha oo gabadhii weyneed ee labaatan jirka ka weyneyd iyo toban jirkii baa la yidhi iskudalla ka xidheen waa la yareeyey waa laga soo gudbay markii la yareeyey markii laga soo gudbay waxaa la sameeyey toobkii hoosaa la yidhi hala dhuubo toob dhuuban baa laga dhigay laba xadhigna waa loo sameeyey dib baa la yidhi haloo sii xidho isagoo dhuuban baa haddana qofkii la yidhi dib ha loo sii xidho ha kusii dhego wey waa laga soo gudbay gacmihii dheeraa ah ee ilaa halkaa jalaqlayda ahee gacantu ka laalaabanto toobkii joogay badhankii iyo wixii dib baa looga soo guurayo waxaa la keenay dhudhunka bartankiisaa la keenay mid gacmo dheerana aan ahayn gacmo gaabna aan ahayn oo halkaa joogaa la sameeyey waa laga soo gudbay weli lagama harin ile in laga tuuraa la rabaaye waa la soo wadayaa marka marba heer baa la gaadhsiinaya waa la soo waday waxaa la sameeyey waxaa la sameeyey in dalladii sareba laga takhalluso ile waa la yareeyey moogta see looga takhallusi karaa mid la dhex gelayaa la keenay mid la dhex gelayo oo gacmo gaabaa la keenay gabadhii marka markay saasay u gashanaysaa sidii toobkii loo gashan jiray bay u gashanaysaa ama khamiiska loo xidho waana gacmogaaboo halkaa suxulka ah buu joogaa dib baa loo kiciyey ma ujeeda waa laga soo wareegay waxaa la yidhi may horta intaan taa la gaarin kii markii la yareeyey hore markii la yareeyey xarig buu lahaan jiro xariggii baa laga daayey wax marba dib loo soo jiidayo buu noqday kuwaasaa lagu beddelay markii dambe xariggii xijaabkii xarigga lahaa ee gabadha madaxa u celinayey xadhiggii dib baa loogu soo celiyey laakiin waxaa la yidhi yaan la xidhin halka ka lusho halkaasuu ka lushaha yaan la xidhin waa nooc moodal oo casri ahoo labiska ka ah waagi hore gudaha laga xidhi jiray ama dusha wixii laga xidhaba laakiin iminka xadhiggii waa lagu soo celiyey inaad aragteen baa laga yaabaa halkaasuu ka lushaa wuxuu qabanaya la garan maayo halkaasuu ka lushaa waa nooc cusub oo labisaa la yidhi waa laga soo gudbay xijaabkii waxaa laga soo dhigay mid dheer oo aan gabadhu u baahanba inay toobba xidhato gabdhihii dheeraa ama saraawiil iyo garama xidheen kanna waa soo dhex galeen ama gabdhihii waxay xidheen maxaan ku idhaahdaa goonno yar iyo garan yar kanay soo dhex gashay markaase waxay gabdhihii bilaabeen in gabadhii wejiga ay soo xidho si aan dee loo arag marka heerarka niqaabka markaan ka sheekeynayan tegi doonaa horte waxay odhanaysaa dee wejiga lama arka soo maaha gacmaheedii iyo waxay dadka tusaysaa lugaheeda mar aday kor u dallacaysaa kabay xidhan tahay lugaheedii bay muujinaysaa iyo gacmaheedii wejigeena waa qarsoon yihi waa laga soo gudbay iminka waxaa soo baxay ayaamkan dambe bilahan hadda cusub intaan xajka ka soo noqday baan hadda waxaan arkayay oo soo noqday mid dhankaa bidixda ah ubax lagu daabacay fayoore baa lagu daabacay geed soo baxay oo weyn baa halkaa bidixda kaga yaalay marba qaab usoo socdaa bal kaa waxa xigana aynu aragno kaa waxa xiga bal aynu aragno khayr allah ka dhigo kaasaa hadda socdo oo la wataa oo dhinacaa bidixda ahba geed baa ku sawiran weyn oo ubaxoo la leeyahay maarata isha in lala raaco la rabo heerarkaasu iminka u marayaa ilaahay in looga cabsado ayuu u baahan yahay niqaabka marka loo yimaado diinta waa ka mid niqaabku waajibse ma aha oo masale khilaafiye ah xanaabilada iyo waxay leeyihin waa waajib waktigan dambe horta fitantu jirto gabadhu inay wejigeeda qabsato way fiican tahay laakiin hadday wejiga bannaysana dee ilaahay kumay caasino waa shay sharciga ku bannaan niqaabkii gabdhihii qaarkood way xidhanayaan way soo xidhanaysaa waagii hore wuxuu ahaa gabdhihii hore xidhan jiray niqaab indhaha jeexoodu muuqanaya waa la kordhiyey mid sida okiyaalaha go'an intaas oo weyn oo wejiga badhna muuqdo ishii ilaa iyo intaas sarena muuqanaysaa laga dhigay kala badh baa la gooyey waa laga soo gudbay waxaa la sameeyey in marka tii meherada haysatay ee tii suuqa fadhiday ee niqaabnayd qaarkood ma wada aha intay meherada markay soo gashay kor u dallacaysaa maxa intay wax gadayso wax iibinayso wax ka shaqaynayso halkaa dhakaduu ku nasanayaa u saaran yahay waa laga soo gudbay kuwo kale dhallinyaraana waxay sameeyeen kuwaasay kasii sii badiyeenoo way soo xidhanaysaa niqaabkii laakiin markay soo xidhato kor bay u laalaysaa halkaasuu saaran yahay suuqii bay maraysaa magaaladii bay dhex maraysaa bal micnaha uu halkan u saaran yahay waa maxay markaan usii fiirsaday waxaa weeye markay u baahato inay cid ka dhuumato ama cid ay garanayso ama qaraabadeeda ama ehelkeedaa inay qab isku siiso haddii yaa garanaya islaam weji xirno halkaa maraysa garan maysid soo maaha dee qorshahaas oon xilli ku dhuumasho ah diin uma aha marka mid kale waxay samaynayaan waa la yareeyey mid haaf oo hadda toobabkan dambe xijaabadan dalladaha lagu keenay halkan wuxuu ku wataa cinjir ama lastiig ama rabadh buu ku wataa intaa ere sanka ka sarraysaa la saaraya intaa marka ay u baahatana hoos bay u jiidaysaa halkan luquntu laabtuu saaran yahayo halkaas dee lastiig buu ku leeyay markay rabtana kor bay u dallacaysaa halkaasay gelinaysaa oo waa ku dhuumanaysaa markay xidhanayso markaasaa lugihii iyo waxay qaawinaysaa iyo dhumadeedii oo dhan bay markaa qaawinaysaa oo bulshada dhexdeedii ay la dhex maraysaa rasuulku wuxu uhi sal اlه alيه wasalam almarأaةu tuqbilu fii suurati shayطaan wa tudbiru fii suurati shayطaan faإida absara axadukum imra'aة falyaأti أhlahu faina dalika yrud ma fii nafsihi rawaahu muslim rasuulku sal allahu alay ali wasalam wuxuu qofka dumari markay soo socoto shayddaanka soo socodkeeda wuu qurxinayaa wuxuu odhanayaa gabadhaas soo socodkeeda iyo balgaadadeeda iyo lixaadsigeeda bal eeg markay sii socoto wuxuu odhanayaa bal miskaheeda iyo sii jeedkeeda iyo tallaabo qulucdeeda bal eeg buu odhanayaa iska jira buu nebigu leh salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh waa uga digayaa dadka muslimiinta ah fitanka caynkaasoo kale ah inay iska ilaaliyaan buu uga digayaa allah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa suubanaa salawaat wasalaamu calayh sheekh ibnu cuthaymiin calayh raxmatullah kitaabkiisa fataawa almar'a wuxuu leeyahay isoo gabadha la hadlaya fa yaa almuslima anqidii nafsaki faina mataaca adunyaa qaliil waalaakhiratu khayru liman ittaqa gabaryahay muslimadda ahi naftaada badbaadi raaxada iyo nolosha adduunku waa wax yar khayrka aakhira ayaa fiican qofkii ilaahay ka cabsada falaa taqtarii bimaalik walaa jamaalik quruxdaada iyo xoolahaad haysato ha ku khatalmin faina dalika laa yugnii canki min allahi shaya ilahay agti waxba kuuma tari karo haddaad xumaato wa nii andiruka wa uxadiruki e, waa kuu digaya waa digaya oo waa kuu digaya biana الnabiya sal اllah alيه alay slam qad curidat calayhi الnaar rasuulka naartaa loo soo bandhigay wa ra'aa akaru ahliha الnisaa rasuulku wuxuu arkay ummadda u badan ee meesha lagu shidayo inay dumarka u badan yihiin rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dardaarankiisii waxaa ka mid ah buu sheekhu yidhi itaquu dunya waataquu nisa faina awala fitnata bani israa'iil kaanat fi nisa hadal dheer oo qiimo badan halkaasaad ugu noqonaysaa sheekhu ogow buu sheekhu leeyahay ma awoodi kartid cadaabka iyo naarta ilaahay buurahaad aragtay haddii dab la geliyo way dhalaalayaan allah ka cabso geeridu waa dhowdahay adigoo intaad quruxdaadii bannaanka dhigtay adigoo isqaawiyey adoo maryo kharriban xidhan hadday geeridu kuu timaado qabri lagu dhigo maxaad yeeli doontaa buu sheekhu leeyahy caleyh raxmatullah rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sinfaani min ahli naari lam arahumaa bacdu laba qayboodoo ahlunaarka dumarkooda ka mid ah ahlunaarka ka mid ah labadaa qaybood rag iyo dumarku way soo gelayaane weli ma arag labadaas nisaaun kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumilaatun ru'uusuhunna kaasnimati lbukti almaa'ila dumar dhar xidhan haddana qaawan waxaa lagu fasiray ama dhar gaagaaban bay xidhan yihiin ama dhar ku dheggan bay xidhan yihiin ama dhar khafiifay xidhan yihiin ma ujeedaa inahaaso dhan way ku fasireen culimmadu qofkii marana waa xihan yahay waana qaawan yahayd waa xaqiina iyo iyo diintiina waa ka baydheen dadkay ku dhex nool yihiine arkayana way ka duween madaxooda waxaad moodaa sida nooca geela kuruskiisu hayska leeyahay kuruska hayskale dhallinyaradaaduma yaqaanaane waa geela nooc ka midoo kuruskiisu kurus weynyo saa intuu u baxo ayuu saa u janjeersadaa waagii hore dhowr iyo siddeetanaadkii waxaa jiri jiray iminkana hadda way bilaabatay waagaa waxaa jiri jiray ardayda sugaadka markaanu ahayn raggu timuhu la bixi jiro wax la yidhaahdo inama dhallinyaro iminka sooma arag timo weyn la baxo ah, oo le afrikaanka iyo waxaan jilaynaa midabkeenna wuxuu yahay soo ma arag waxaa jira xagga dumarka waxay samayn jireen gambo la yidhaahdo ama malqabad madaxa lagu xidho waxaa jirta waagaa magaceeda loo yaqaana itaageer itaageer baa la odhan jiray itaageer maxaa loogu bixiyey waxaa looga bixiyey gabadhu ta timaha badan leh ila dadku isku tima maahe eh. timaha intay sidaa u qabato bay sidaa u xidhi jirtay halkaasay marka wax weyn baa timihiiday noqonayaan gambadii sidaa ugu duubaysaayo wax saa u weyn baa ka soo baxaya halkaa aad moodid maaragta dee wax weyn baa halkaa ka muuqda taageer baa gambadaa la ohan jiray tii aan lahayn tima intaa gaadha madiibad yar bay halkaa intay saarto timaha saa ugu duubto bay malqabada dusha kaga duubi jirta ragga waaweyne waa garanayaan arrin jirteedaoo de waa macruufoo la garanaya ma halkan saaraysaa timihiibay saa ugu soo celinaysaa dushay kaga duubaysaa gambadii baa lagu xidhayaa markaasaa waxaa leedi wax meeshaan fadhiya ninkii wuxuu leeyahy waa timo raggiina timahaasna wuu la baxay sarwaal ku dhegan oo lugaha alafaanta la yidhaahdo wixii lowga ka hooseeya wax balballaadhan markaasaa biid baa la ohan jiray laba jeebbu halkaa ku lahaan jiray kaasaa la qaadan jiray ciddidaasaa lala bixi jiray ciddida ah ninku la baxaya fariirada ah. maalin bay waxay yidhaahdeen mid baa suuli galay markaasuu ku suuligii galay buu istinjooday ciddidaasi ta waa intaasay joogtaa malaha najaasadii baa baqaayaad ku jira rag busoo soo wuxuu yidhi war meesha maxaa ka uraya ciddiyahana u buuxa war meesha maxaa ka uraya maxaa jira dee mar danbaa la yidhi waxba adiga bal ciddiyahaaga war meesha iyadoo udgoon baan ka kacaye de maxaa meeshii ka khaldan markii dambea dee loo loo fiirsaday hal duksi la yidhahan baa meesha ku meeraysanaya mise nimankan ninkani labada cidiyood buu alaab ku sitaa markaasa war wax kaasa yihiine iska soo meerdee cidiyaha ma ujeeda marka yacni waxa weeye waxaasaa jiri jira nabig wuxu ley sal dumar saasaa madaxooda ayaa iman doona marka dumarkaasi maxay dhaqan u lahaayeen intaa madaxa ah garbasaarta lama saari jirin halkaasay saaraysa garbaha sida ragga cumaamada ee goshaalka u qaato intaa luqunteeda iyo laabteeda iyo dhegaheeda dahabka ku xihan bay muujinaysaa in la arkay rabtaa luqunteeda iyo laabteeda iyo dhegaheeda madaxaasna saasuu u dallacan yahay saasay yeelaysaa hadda waa wax soo kordhay oo bilowday hadda oo islaamaha waaweynba hasan samayn hadday doonaane waa arrin iminka soo baxay iyaduna saasaa rasuulku ka warramayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa la yaab leh gabdhaheennii wacawacanaa qaarkood in wax ka khaldan yihiin inay waxaa soo xidhaan xijaabkaas la dhex gelayo hoosta waxay ka wadataa garan iyo surwaal ama goonno iyo garan gacmogaabay wadataa aqalkii waxay kaga soo baxaysaa niqaabka yeere wejiga ka xidhan iyo bahasha ay dhex gelayso saaxiibadee rag iyo dumar baa la israacayaa gawaaridan la karaysanaya aydaa loo baxaya halkaasa wixii intay iska dhigto baa laysa sawiraya waxaa ka saacajaa'i badan oo ka dhiiransho badan bulshadu meeshay ku xidhiidhaa la soo dhigaya iyadiyo caws dhex jiifta iyadiiyo nin caasha ku haysa iyadiiyo maxaanku idhaahdaa halkan taagtaagan yihiin iyaguiyo biyo faraha kula jira wasaa'il iclaamka baa la soo dhigaya cishood la'aanta iyo diin yarida jirta iyo arrintaasi ka midta waxyaabaha aynu saxayno waxaa ka mid ah oo shareecadu ay ogolayn dharka ciriidhka ah in la xidho oo dumarku xidhaan oo jirkooda muujinaya shareecadu waa diiday dumarkuna fidnay keeni kartaa arrintaas shareecadu aad bay uga diidday kabahan dumarka hadda waxaa soo kordhay waa dhowaad way ladnaayeenoo kaba buuray dumarku xidhan jireen iminkana maasha allah way xidhaan mandiqadaynan aynu joognana saasaa u fiicanba waa kaba dee degan oo dhulka u dhow maadaama meel dhagax badan meeshani ay tahay iminka waxaa soo kordhay kaba dheer oo taaka dheer leh kabahan cidhibta dheer lihi xaggay ka yimaadeen horta gabadhii kabaha cidhibta dheer bay xidhanaysaa horey ugumay socon jirin gaaladu maalinta raag dhaqaajiyaan bay kabaha cirbaha dheer xidhaan markaasay la qabsadeen way ka ordaan xitaa iska dhaaf inay ku socdaan say yaqaanaan way la qabsadeen gabadhii marka kabaha ciribta dheer bay xidhanaysaa kabahaasi fasahaad badan bay leeyihiin ama fasahaad badan bay leeyihiin asalkoodi horta xaggay ka yimaadeen asalkoodii waxay ka yimaadeen naag zaaniyada oo yahuuda asalkeedii keentay waxaa shareecadu tilmaantay saddex dumaroo zunaad ah oo zinaysta ayaa saaxiibo ahaa labana way dhaadheeraayeen midna waa gaabnayd raggu markuu soo baaqbaaqo u yimaado labadan baa marka hore la dallacaa oo la qaataa tani had iyo gooraale way ka beec dambaysaa maantii dambey tihi war dumarkan saad ku tiigsataa kabahaa dhaadheerba mid farsame yaqaana u sameeyey markaasay maantii dambe markay xidhatay kuwii kale xoogaa ku soo dhowaatay markaasaa xoogaa suuqii xumaa u bidhaamay halkaasay asalkeedii ka timid kabahan cidhbaha dhaadheer leh gabdhihii iminka intay xidhaanna hablihii yar bay toobkii iyo wixii ay xidhnaydna kor bay u qaadaysaa markaasaa ama iyadaa isku maqanoo in gaadhi jiray halis u tahay oo isdaawanaysa ama waxay isleedahay dee la arko ama socodkiibaa isugu dubi dhicilaba fasahaadku keenaya maxay tahay fasahaadku keenaya koo xag caafimaad waxay idhahdeen dhakhaatiirtu wuxuu sababaa gabadhu inuu makaankeedu wareego ile marba docbay maaragtay cagtu ula baxaysaa ile wax dheer weeye kabtu dhulku waa dhagax miidhan makaankeedaa wareegaya makaanku hadduu wareego foororsadana waxaa laga yaabaa de inuu hadhow ilma qabsan weydo gabadho dhibaata kaga timaado ama inuuba xumaado oo lagaba saara hadhow xanuun inuu ku yimaado dhibaatooyinkii fasaadka ku jira waxaa ka mida kabahaasi lacagtooduna waa qaali anfacooduna waa yarya anfacba ma laho markiiba suubankay ka go'ayaan oo aqalada saasay u daadsan yihiin dadka xidhaa oo waxa weeye lacag qaaliyana wixii waa laga siinaya wax xitaa bilooyin la wadanaya ma aha fasaadkooda waxaa ka mid ah socodkiibaa xumaanaya oo gabadhii markay xidhato oo ay ku labisato dee waa ruxmaysaa gebigeedii oo jidhkeedii o dhan baa ruxmaya fasaadka ku jira waxaa ka mid a ah, akhlaaq xumo badan baa ku jirta akhlaaq xumo badan ayaa ku jirta arrimahaasi marka gabadhu inay iska ilaaliso waa shay shareecadu ay tilmaamayso inay gabadhu iska ilaaliso walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati اluula dibadbixi jaahiliga oo kale ha u dibadbixinaba ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala gabadhu marka iyadoo maykaab isticmaashay iyadoo kabaha caynkaa sidataa inay baxdo waa laga fiican yahay waxyaabahaan tilmaamayna waxaa ka mida ah, oo u baahan baraarujinta oo shareecadaynu tilmaantay gabadhu markay gabdhaha kale la joogto maxay samaynaysaa see u libisanaysaa dharkeeda u xidhanaysaa gabadhu waxyaabaha hadda soo kordha yaab kale waxaa ka mid a ah. dumarku markay aroosyada isugu yimaadaan dharka waa la dhiganayaa markaasaa wixii aan la ogolayn xitaa dumarku dumarka markuu la joogo intee baa la ogolyahay inay iska arkaan horta ma isweydiisay waxaa la ogolyahay luquntaadaas marka habla dumar aad la joogtid adna aad dumar tahayde luquntaada inay arki karaan iyo wejigaaga iyo dhegahaaga gacmahaaga wixii cududaha ka hooseeya lugahaaga wixii kubka ka hooseeya inay arki karaan laakiin haddii goonooyin laysula baxo garamo haddii laysula baxo diricyo khafiifa oo qoftii hooyada ahayd ama gabadhii kale ee iminka gashaantida ahayd diric khafiifa oo maxaanku idhahdaa laabteedii iyo caloosheedii muuqanayso intay garbasaarka dhexda ku xidhato isruxaysa waxaa inta ka sii daran kaamerada iska duubayaan markaasaa soo dhigayaa meelaha bulshada ku xidhiidho waxaa ka sii daran rag baa loo yeerayaa la leeyahay xafladda arooska noo duub iyagoo tima qaawan iyagoo diricyo khafiifa ah xidhan iyagoo wada jaasayo isruxaya mushkiladaas waxaa intaa ka sii cajiib badan labadii isguursadaa meesha la keenaya markaasaa toorka meesha la keeno ee xalwadan waxaan macaani meesha lagu cunayo dadkiioo meesha jooga sida gaaladu isticmaasho ayaa la leeyahay adna soo goo iyaduna ha soo goyso markaasaa laleey afka ha la geliyo ninku xaaskiisa inuu cuntada afka u geliyo waa wax sharci ah laakiin day in la xumeeyo lama rabo rasuulku saacad muxuu ku yidhi imaam abi waqaas xataa maa tajcalu fii fiyi imra'atika sadaqa xitaa xaaskaaga afka waxaad u geliso waa sadaqad buu nebigu yiri sal alay slam laakiin meesha bulshadii oo dhan ay fadhido oo sadoh ay fadhido oo dumaashi fadhido oo xigaalkii iyo xididkiiba fadhiya oo ummaddii tuban tahay ayaa xishoodli'idaada iyaduna ka indha adag tahay adnaad kasii indha adag tahay inta wixii la qaado ayaa afka afka laysu gelinaya markaasaa waxaa leedaha arooska sidaa la yeelin farxadna male aroosku mana barakaysna sida gaaladu samayso weeye gaaladu afkay isu geliyaan ninkuna afku u gelinaya gabadhna afkay u gelinaysaa kadibna iyagaa afka iska jaqaya gaaladu kuwa soomaali oo samaynaya indhahaygaasaan ku arkay anigu oo wasaa'id iclaamka la soo dhigay naxaaskiisa yeelayay hadda waxay ka gudbeen sida gaaladu samayso qaababkeeda waxaa ka mid ah gacantii iyo gacantii baa saa laysu dhaafinayaa gabadha gacanteediina waa tan gacantiisina waa tan labadii gacmoodoo la marmarooriyey oo saa isu dhaafsan ayay afka saa isugu gelinayaan waa qaab cusuba markaasa intii meesha joogtay alla ka cabsada miyay leeyihiin war ma leeyihiin war sidan dhaqankeennii maaha miyay leeyihiin maya waa loo sabcinaya loo garaacaya meeshii la odhanaa waa alla ka cabsada war xishooda war sidaan dhaqankeenni ma aha war islaamku saan ma ogola war goormaa sidaan loo ba'ay intii la odhan lahaa sacabka iyo foodhida iyo fiiqfiiqda meesha ka dhacaysay alalaaska waad yaabaysaa reerka saa ku askumay goormuu ilmo khayr qaba iska dhalayaa markii horaa reerka reerka la waalayba haddii dee la waalay maxaa ka soo baxaya wax waalan baa ka soo baxaya de wax waalan baa meeshii ka imanaya sidaa awgeed xafladahaas xafladaha iminkii way sii kordheen jaamicaadka iskuulaadka macaahidda waxaa la qabanayo runtii wax badan oo sharciga khaldan baa ku jira oo gabdhihii iyo wiilashii oo xaggan xafladaha hoose aroosyada ku soo ilbaxay ayaa xaggan isla soo galay hadhow marka xafladu dhammaato baa sawir laysula dhaqaaqaya wiilashii iyo gabdhihiio saa isku ah oo isasawiraya oo saa isugu waxaysan waxaas anigu waxaan odhan lahaa xafladahan jaamacadaha iyo macadyada iyo iskuullada loo dhigayo ha la daayo shareecadu waxay qabtaa qawaaciddeeda waxaa ka mid a wax la yidhaahdo saddu dariica baa ka mid ah in lays hortaago waxa qofka wax un gaadhsiin karaya arrintii dhaqaalo burbur bay keentay hanti aad u fara badan ayaa xafladdan marka la qabanayo ku baxaysa haba kala badnaato hantidu dugsiyada sare iyo jaamicaadka ugu hanti badnaadeen hanti badan baa ku baxaysa dad badan oo baahan oo buka oo goblan ah ayaa jira oo u baahan hantida in la siiyo shan kun oo doolar maxaa ka faa'iida ah xafladdan hadda lagu bixinay maxaa ka faa'iida meesha qur-aan laguma dhammaynin shan kun oo doolar baa lagu bixinayaa shantii kun ee doolar intee gablana intee tiibbay qabta intee baahan intee bukta baa u baahanoo in lagu caawin karaya ummad masaakiinaynu nahay ummad baahan baynu nahay ummad waxaynu nahay dowlad la-aani baaba'satay baynu nahay ummad aada u jilicsan baynu nahay tacaawun badan baynu u baahannahay waxaa ka soo baxaya oo kale gabdhihii oo wejigii wada mayka ab wada marsaday oo mid waliba wejigeedii weji aan ahayn sii saaran yahay oo meeshii isugu imanaya oo waxaan ku idhahdaa maryo aan la garanayn iyo kharash iyo hanti badan meeshii lagu gelayo waxaa ka soo baxay nooc beratan ah oo la leeyahay iskuulkaasi waa dhigay jaamacaddaasi waa dhigtay macadkaasi waa dhigto ka lali oo ka badi adna haddee sida kale u dhig hadduu laba u yeedhay weriye afar u yeedh hadduu u yeedhay ciddaa adna intaa u yeedh hadduu intaa casuumay in ka badan casuul si hadhow loo helo waa nooc marketina ama taswiiq ah suuqgeyn la helo oo dad badan meesha hadhow wax badan ka yimaadaan waxaa ka mid a ikhlaaskii baa yaraaday iyo daacadnimadiiba wixii ka yaraaday waxyaalo badan rasuulku bal u fiirso diinta caaishu maalin la sheekaystay wuxuu yidhi caaishoy kacbadan aad arkayso kacbadan aad arkayso sidii nebiyullaahi ibraahim uu u dhisay uma dhisna sidii inaan ku celiyana waan heli karaa way isku dhisnayd iminka kacbadu iskuma dhisna inna waa ta dhisan inna dayr yar baa saa usoo wareegsan oo xijru ismaaciil baa la yidhaahdaa intaa saa u soo wareegsanay kacbaday ka mid tahy inaan intaan dumiyo gebigeedaba hal qol ka soo wada dhigo intanna ku soo xidho waan yeeli karayaa laakiin waxaan isaga dhaafay buu yidhi walowlaa xadiidu cahdin biqowmiki qoladaadoo hadda soo muslimtay oo dee dadkan carbeed hadda soo muslimay oo war kale keeni karo oo waxa weeyaan haddii aan la idmaayo maxaan ku idhaahdaa kacbadii waa la dumiyey iyo war kale keeni kara anigu waxaan odhan lahaa dad macaahiddii jaamicaadka qaarkood markay dhigayaan dad aan waxaasi ku jirin oo wanaag iyo daacadnimo iyo khayr iyo horumarka bulshada iyo wixii la qabtay ummadda in la tuso uga gollena waa jiraan waa ka mid waidaa qultum facdiluu baa ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala laakiin hadday baashii halkaa ina marinayso waxaa fiican bal inaynu bahashii bal miidhiyaha iyo waxaa ka dayno oo yaro khafiifinno oo bal sidii hore ku soo yaro celinaa fiican wax badanoo buqbiininta intaynu ka dayno ayaa aniga ila fiican taladayda bir kuma goyn laakiin waa taladayda aniga saasan odhan lahaa waxyaabaha aynu tilmaamayno axibatii fillaah waxaa ka mid ah mas-uuliyadda waalidku waynaga jilicsan tahay sidaa awgeed baa dayac fara baad bulshada ka yimid dayac fara baa yimid awlaadaan sharci ahayn baa dhalanaysa waa la isu haystaa intaa garteedii iyo mashaakilkeedii baa laga bixilaayahay intaa waxaa soconaya waxyaabo fasaadoo badan waalidku mas-uuliyaddiisa ha guto kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati kulligiin xil baa idin saaran xilka idin saaran qof walba waa la weydiinayaa buu nebigu uri sal alla alay slam ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waaliikum naara muminiintii baa lala hadlayaayo war xilka idin saaran guta oo naftiina iyo ehelkiina naar ka badbaadiya baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala gabadhu markay suuqa usoo baxdo waxyaabaha muhimkaa waxaa ka mid ah ay gabadhu suuqa usoo baxdo waxaad arkaysaa iyadoo kii baabuurka ay soo kiraysatay la kaftamaysa ile waa waxa weeyaan nin arkay cid aan iska dhicinayn oo hadalka la wadwada waa wadwadaya isagiina dukaankii hadday soo gasho waa saas dukaamadii iyo subermarkedadii la furay iyo baqaalaadkii baa la soo gelaya iyagoo hablihii yareeraa ah qaarkood aan wax iibsanayn ayaa maantao wax la baayacaya kaas soo tus meeqo weeye kaas muxuu ahaa kansaan weeye maantao waxba gadan maayaan laakiin waxaa la rabaa in la baaqbaaqo ibilasha meesha in la dhex marmaro in wakti lagu lumiyo waxaasaa la rabaa ma ujeedaa wax khalada oo iyadoon sax ku ahayn kii dawaarka iyadoo heli karta gabarh marada u jarta bay nin u tegeysaa ninkiina alla mid ka cabsanaya xishoonaya ma aha iyaduu mitirkii intuu u qaato iyo cabirkii wax ku cabirayay uu leeya xaggaa taag xaggan isu qallooci sidaan dheh isgaabi isdheere uu mar meel ka saaraya iyaduna waxay moodaysaa inuu si wacan marada ugu jarayo isaguna cabirka cabir kalea uga hoos jira cabir kalea uga hoos jira cabirka cabir kalea uga hoos jira <coughs> laakiin dee waa laga yaabaa inay qaarkood dareensan yihin qaarkood dareensanaynoo dee dadku wax xun iyo wax fiicanba waa leeyihi allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo ka hadlaya dadka walaa yadribna biarjulihinna dumarka liyuclama maa yukfiina min ziinatihinna watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun waxaa loo diiday dumarku waxay ku xaragoonayeen qarsoonaa lugaha dhulka hala dhicina si waxyaabaha idinku xidhan xagga kubka iyo waxaa shanqadhooda aan loo maqlin haddii halkaa loo diiday shareecadu maxaad u malaynaysaa midda lugaha qaawinaysa ee cududaheedii qaawinaysa ee maxaanku idhaahdaa jidhkeedii in kale qaawinaysa soo kama sii darna waxyaabaha waaa khatarta in gabadhii intay cadar isku soo shubto iyadoo isa soo cadarisay ee suuqa soo aadayso nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam walyakrujna tafilaat gabdhuhu suuqa ha markay dan u leeyihin gabadhu bannaanka suuqa usoo baxayso dallaanin usoo baxda lama ogola tafilaat bimacnaa hayra mutaayibaat iyagoon cadarsanayn oo isa soo cadrin ha soo rasuulku wuxuu kala soocay cadarka ragga iyo cadarka dumarka tiibu rijaali maa khafiya lownuhu wa dahara riixu waطiibu الnisaaءi maa dahara lownuhu wakhafiya riixu ragga cadarkiisu waa midka markuu ninku soo maro urtiisa meel fog aad ka urinayso laakiin midabkiisu aanu kuu muuqanay maryaha hadduu mariyo hablaha cadarkoodu waa midka midabkiisa marada meeshay mariso ka muuqanaya laakiin udgoonkiisa dee ninka qaboo ursado usoo dhowaada mooyaane cid kale aanay maxaanku idhaahdaa usoo uraynin taasaa nebigu ku sheegay sal la alay slam rasuulku wuxuu tilmaamay ayuma imra'atin asaabat bukhuuran gabadh waliboo cadar iyo uusi isku soo bukhaamisa falaa tashhad macanaa salaata alcishaa salaadda cisha inala soo tukani buu nebigu sal alay slam haddii salaaddii la yidhi suuqeeda ugu soo bixiso kama sii darna suuqiyay la aadin iminka waxaa weeye cadarkii ayaa la marsanaya waxaad arkaysaa gabadhiioo ka iibsanaysa meeshii dukaanka labaa la socda gacantay bif isaga siinaysa ama maradeedii ku buufinaysa mid kale ku buufinaysa maantoo dhan toban cadarba marba itus leedahay marba itus waxaa laga yaabaa kan dukaanka haystaa waa nin iska maskiinaho marba xabad buu u dhiibayaa iyaguna edabdarreed u socdaana waana ka cadarsadeen waana dambaabeyn dee laakiin si kale cadarka laysu tusi karaa oo qofka loo tusi karaa waxyaabaha aynu baraarujinayno waxaa ka mid ah oo gabadha quruxda labiskeeda soo gelaya muslimadda ahi marka ay dukaamada iyo meheradaha imanayso inay gabadhu aad isu ilaaliso oo ragga codka inaanay u jilcin oo hadallada macmacaan dadka qaar baa qalbiga ka buka oo shahwa baabi'isay oo haddii gabadhu la hadasho wuxuu moodayaa inay ka daba dhacday markaasuu iska soo halamsanaya ilaahay wuxuu yidhi falaa takhdacna bilqowl fayaطmaca aladii fii qalbihi marad markaad hadlaysaan ragga hadalka ha u jilcinina haddaad haddaad doonayso shaambo walaalo aboowo macaanow shaambadani waa imisa maxaa intaasoo jaranjare ku geliya adiga shaamboogaa ma haysaa magacaa waa imisa muxuu ku odhanaya marka isagiina intuu ku firiy intuuna jawaabin hadduu da qalbiga shahwa baabisaye soo dhowow abbaayo macaanay waa lagu hayaa intaasoo shaambaan haya kun magacoo kala duwan buu sheegaya iyadii baa qoslaysa isagii baa la qoslaya hawshii halkaasay marta ilahay wuxuu leeyay falaa takhdacna bilqowl hadalka ha u jilcinin dhulka u dhigina mufasiriinta qaar ba waxay yidhahdeen gabadha codkeeda inay weynaysaaba fiican oo marada afka intay saarto markay ninka la hadlaysoo kale asalaamu calaykum inay tidhahdoo kale waxaa ma haysaa codka weynayso bacd mufasiriin fii kutubi tafaasiir bay ku taallaa inay codkeeda weynayso oo siba maaragtay dee is idhahd wareedhe qofkan kula hadlaya waa ninka warqab uu iskaga maaragtay codkeeda inay weynayso marka hadal go-an oo aan jiljileec iyo labalabaac iyo waxa aan maaragtay lahayn inay gabadhu ku hadasho ayaa shareecadu amraysaa ilaahay baa kaaga warramay wuxuu ku leeyahay fayamaca aladii fii qalbihi marad uu markaa damco u hunguroodo kii qalbiga ka bukay oo maxaa qalbiga ka haya moodnaha laga hayaa maya shahwa qalbiga baabi'is shahwa qalbiga baabi'is marka dee waa arrin khatar ah haddii ninku dhalinyaro yahay oo reer lahaynna dareen baaba isaga jiraba soomaalida doob dareen baa dilay dareen baa isaga jira oo dee anteenadu waa u taagantahay inuu marka qofku is-ilaaliyaa la rabaa oo wax badan uu ka taxadaro si maaragtay uu in badan isu ilaaliyo waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah dhalinyarada wiilasha iyo gabdhuhu gabdhuhuna wiilasha ka baydhi maayaan wiilashuna gabdhaha ka baydhi maayaan maalinleedu anoo dariiqa maraya duhurkii masaajid kusii socda ayaa kuwaa waddadii isku gooyey gabdha ah mid baan jaaj washtaa markaa la hadlayo naga baydho oo washa waa soconayna waa kanaayo saasaa loo ego waa la iska sheekaysanaya wallay ka tahayoo waaba lagu qoslayaa markay soo dhaqaaqeen ayaa midi soo dheeraysa art waryaah kii markii dhaweed ooyaya maxaad ku ooyeysa wixiisu dhan muhiim bay ka soo qaatay waxaad ku ooyeysa halkiibaa ilaaq la yska galay iyo kala kala kaxeeyay noqotay wiilashu gabdhaha ka leexan maayaan oo ilbaxnimay moodayaan gabadhoo laysku dhufto gabadhuna ragga ka leexan mayso waxaa intaba ka sii cajabsan labadan qole isku maqanoo midna mid aanu ka baydhayn baabuurtiina laga baydhi maayo haddaad tiraa qofka wargaadhiga ka baydh uu kula yaabayaaba wuxuu ku arkayaa baabuurta oon laga baydhin baa ilbaxnimo loo arkaya taasi waxay keentay marka darewalnixumada jirta iyo baawurka baydhid la'aantu dhaawaca iyo shirku inuu batay keentay oo dadkii maaragtay ay keentay anshaxumada jirta oo bulshadu in iska dawayso u baahan ma reer baadinimaa keenaysa ma indha adeeg kalaa keenaya ma jahli baa keenaya wallahu aclam saraawiisha xidhashadooda gabdhuhu inay saraawiisha xidhaan iyo garamada oo aanay xijaabkii iyo waxba uga hoosayninoo ay suuqa ku dhex marto waa shay xaaraam ragga iyo xitaa walaaladeed iyo hablo iyo dumar iyo in la dhex joogta lama ogola laakiin ninkeeda ninkeeda inay isu gegeejiso dhibaato ma leh ila isagii waa ninkeediiyo hubay isu yihin huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna adna u labiso gabadha adna ha labisato marka dee ninku guriga joogo oo kale inuu is idhahdo reerkaaga isu qurxiyo ila soomaalidu ma yaqaanaan inta badan ninku markuu guriga tago garan dulufa iyo macawiis dulufuu xidhanaya guriga markaa tagtid garan fiican inaad xidhatidoo wacan xidhatidoo gabadhu isheeda qabanayso hadday adigu aad garan aad tuurtay xidhatid iyo macawiis daldaloosha iyaduna dee waxay kuu xidhan shiid daldaloolay kuu xidhanaysaa dad marka waxaa tihiin si u kala dahsoon haddana dantu ka dhaxaysaa tihiin lakin waa guriga markaa tagtay garanka ugu fiican kaad ku soo dhidatay oo wadade iska dhig mid kale la soo bax mid garbago ahoo murqahaagu muuqanayaanoo maxaan ku idhaahdo jirkaagu muuqanayo caws wacan xidho oo gabadha aad tusayso iyadoo ha kuusoo xidhato waa usluubka sharciga ah ee aadaabta oo labadan qofi qofba qofka kale baahidiisa inuu buuxiyaa la rabaa waxa sharciga wanaagsani ummaddu inay barato way fiicanta oo ninku xaaskiisa ku kalsoonaado hadday u labisato oo u xaragooto ayaamkan inaanu kulaba guursan baa laga yaabaa ila markuu guriga yimaadaba hadduu masaajidka ka baxo ama shaqada ka soo baxo wuu soo ordayaa ila cadarkaagii iyo labiskaagiibaa saaqay laakiin haddii kale maqaaxyahaasu waktiga ku dhamaynaya kooda habeennimo ku imanaya ama kooiy tobanku soo dhacdhacaya adigoo aan afka ka oran soo dhaqso waa in dantu soo caydhisaa fiidka u yimaada aqalka ninku sidaa awgeed waxaa la rabaa marka in akhlaaqiyaadka iyo wax badan oo nidaamka ka mida nolosha qoysku in laysla fahmo waa laga maarmaan hubay isu yihiin buu ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala maxaan ku idhaahdaa ninka iyo xaaskiisubuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala rasuulku xaaskiisa wuu isu qurxin jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyaduna waa isu qurxin jirtay nebiga caaisha radia allahu tacaala bal saxaabiyaadku waxay lahaayeen mare marka ay xaydka yihiin ay xidhaan u gaara maalinta xaydku ka go'ana way maydhi jireen waa dhigi jireen rasuulku waa ku yaqaanay marka uu arko marada iyadoo xidhan inay xayd qabtuu fahmaya nebigu sal alla alay ali wasalam ma ujeeda waa u jirtay nebiyullaahi muxamed salawaat ullahi wasalam aley xasaskiisii saasaa la doonaya waxaa ka mid a ah gabadhu timaha ma gaabsan kartaa gabadha timaheeda ma gaabin horta gabadhu inay timaha xiirto ama gaabiso lama ogola waa kabaa'irta waaweyn bay ka mid tahay timaha sida la gaabgaabinayo haddaanay daruura keenin gabadhii madaxiibaa xanuun kaga dhacay ama cambaar baa gashayba ama timihiibaa madaxiibaa injiri gashay timo badan bay lahaydoo waa laga saari kari waaye in timihii qaar la jara mooyaane ama maxaan ku idhaahdaa nabaraaba ka soo baxay oo madakaraa gaadho oo in la dhayo u baahan gabadhii ama gabadhii timihiibaaba timo adagoo juro ah oo inay diyaro maaragtay habaysa u baahan ama timihiibaa aflaaqa noqday oo inta horeo dhan ayaa xabadiibaa afar xabay yeelatay si marka ay afka uga jarto oo tintu iyadoo wacan u soo baxdo waxa weeyaan dhibaato male wixii daruura sharciga ku timaado culimadu waxay leeyiin qaar waxay idhahan waa jaa'is qaar waa xaaraam qaar waa makruuh intaa way tilmaameen lakiin wixii daruuro ah wax dhibaato ah ma laha gabadhu gabadhu quruxda kale ninkeeda aqalka markay joogto bootar wejiga ma u marsan kartaa waxyaabahan maykaabka yihahdaa ma u marsan kartaa bashimaha haddaan waxaan caafimaad ahaan waxba yeelaynin ninkeeda inay isu qurxiso wax dhibaato ah ma leh way isu qurxin kartaa timaha ma u casayn kartaa ha timaha u casee mar u madoobe oo mar u casee oo marba doc ugu fidh waxa waa kuu banaanta hareecada harecada islaamka waa kuu banaanta hadday adag yihiin timuhu gabadhu timaheedu juro yihiin ma jilcin kartaa jilcisama marin kartaa hadday ninkeedu isu isu maxaan ku ihahda labisayso dee u samaynayso caafimaadkiina aan waxba yeelayn wax dhibaataa ah ma laha way u samayn kartaa lakin kolley wax sii jiriyam markiiba sigeeda bay ku noqonayaane wax dhibaataa ah ma laha ma kaawiyadayn kartaa timaheeda waa la kaawadayaa timaha oo dee shanlo inta electriga la geliyo kulul baa lagu fidhaayo timuhu saa u taagmayaan way samayn kartaa wax dhibaataa ma laha gabadhu waxyaabahaas ninkeeda hadday u samaynayso wax mushkilada ma laha shareecadu ma diideyso waxyaabahay gabadhu ninkeeda isugu qurxinayso wax dhibaato ma laha gabadhu cidiyaha ma la bixi kartaa hablaheennan hadda jooga qaarkood dhallinyarada ah ciddiyihii bay la baxeen maxaana laga bartay wadamada markaad dhoofdhooftid adduunka meela marti wax ajaa'ibaad arkaysaa waan meelaha ashiyada u safray baa waxaan soo galay anoo waddamada carabta dhex maray waddan ka mid ah baan meel soo galay weyn meeshaasi waa meel masaajidkan la eg haddaanay ka weynayn baan isleehay waa meherad wax alla waxa meeshaa yaalla waa hal doollar iyo badh wax alla meeshaa waxa yaalla kulli waa hal doollar iyo badh waa soo galay waa dhex marmaray waxbaan ka era iibsanaya marka saabuun iyo waxbaan ka era iibsanaya marka anoo dhex maraya waaan ilaahay adda qadarkii waxaan weligeyba arkin baan ku arkay waxaan ku arkay cidiyo bac ku jira waan soo qaaday kiibaan ku yidhi waxaani maxay ahaayeen markaasuu wuxuu yidhi dumarkaa gashado waa cidiyo beenbeen ah kuwa cadcadaana kuwa cascasaana sa u dhaadheero way gashadaan marna way iska saaraan sharcada islaamku waa ku xaaraan inay gabadhu ciddida la baxdo xataa weysadeeda hadday ciddiyaha rinji mariso weysadeedu hataa ma ansaxayso sababtu waa maxay fiqiga shaaficiyada waad garanaysaana fiqigaba weysada markuu qofku weysaysanayo waxaa shuruuddeeda ka mid ah biyuhu inay jidhka gaadhaan soo maaha de laakiin ciddidii rinji baa saaran ciddidii biyuhu ma gaarayaan dushay ka marayaan hadhow markuu cid dhammaado soo qolof dhacaya shareecada islaamku maxay amartay rasuulku wuxu yidhi sal alay wasalam alfitratu khamsun arrimaha islaamku la yimid waa shan axaadiista qaarkood toban bay sheegeen gudniinkaa ka mid a timaha hoosoo layska xiraa ka mida shaarubadoo la gaabiyaa ka mida kilkishoo timaha laga jafaa ka mida cidiyahoo layska guraa ka marka gabadhu iyo ragguba rag iyo dumarba in cidyaha lala baxa waa xaaraan shareecada islaamka gabadha muslimadda ahi inay iska ilaaliso waxyaabahan dadka iminka fidneeyey teleefoonada dhallinyarada lagula xidhiidhayo internedadan bilaashka noqday khasaa'ir fara badan buu keenay mushkilado fara badan buu keenay ceebo fara badan buu keenay gabadhu inay aad isu ilaaliso waa ugu naseexayn lahayd waxyaabaha dhaqankeenna waxaa ka mid a soomaaliga ku jira dhaqamada xunxun ay leenna waxaa ka mid a bulshadeenna oo aan kala socnayn gabadhii inadeerkeed habarwadaageed ina abtigeed kii dariska la ahaa kii wax la dhiganayay ummad kala soocanbama waa laisku dhex jiraa waa laysku qasanaya sawirkiibaa la wada gelaya waa la wada fadhiya waa la fara ka qaar baa dubnadii wada ciyaaraya qaarba wada turbaya wiilal iyo gabdho oo isku dhex jiro isugu qasani rasuulku wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam isagoo dadka aad ugula hadlaya masaladaasi iyaakum wadukhuula cala annisaa war iska jira rag yahow dumarka inaad aqallada ugu gashaan rag inaan maxaarimta aan u ahayn nin saxaabada ka mida ah wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo bal ka waran alxamwa ninkan ninka ninka gabadha qaba qaraabadiisa ama waa walaalkii ama in ama in ka waran qaala alxamwu lmowt waaba geeri buu neb sal la alay wasalam waxyaabaha aynu ku gebagabaynayna waxaa ka mid a dhaqanka gaalada in layska ilaaliyo oo ah sawirada iminka waxaa soo kordhay in albunno la kaystado sidii waag ahaan jirta sawiro gabadhu ay la gashay gabdho kale wiilal kale darisyo kale wakhtiyo aroosiyo ciido albun baa la soo iibsaday waa laga buuxiyey qolka fadhiga ama hurdada la dhigayaa waxaa la leeyahy waa lagu madadaalinaya waa la daawanaya baa la leeyahy ama iyadoo duuban baa la haystaayo mobeelo ama sidhiyo lagu hayaa ama mimeriyo lagu haya sharcada islaamku waa xaaraan guriga waxaasi ku kaydsan yihiin malaa'igtu ma soo gasho nebigu wuxu yidhi sal alla alay wasalam laa tadkhulu almalaa'ika baytan fiihi suura malaa'igtu ma soo gasho aqal sawiryaalla buu nebigu yuri sal alla alay ali wasalam maalintii aqalkiisa inuu soo damco u damco inuu soo galo damcayna nebiga sal alla alay wasalam daahiyo wuxuu arkay sawir ku yaallo dib buu uga noqday rasuulka ilaahayo maxaan ku khaldamay ilaahay baan u noqonayaa ii sheeg sawirkan waa maxay bui maradii waa daahi bay goysay way kala dilaacisay midna dacasad bay ka dhigtay caaisha radia allahu tacaala mid kalena barkimo iyo bay gal uga dhigtay baan filaya marka walaalayaal dumarkaana wanaagsan ee qiimaha badan ee hooyooyinkiinnu hooyadeen waa dumar walaasheen waa dumar habaryarteen waa dumar inadeerteen eedadeen dadkaas waa dumarkeennii wacnaa wacnaanta ilaahay idin siiya ilaashada diintiinna ku dadaala xaggiinna yaan nala ka soo kingelin oo gaaladu nooga soo dhicin oo dhaqanka xun nooga imanin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dumarkeenna inoo xafido ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu hablaheenna inoo ilaaliyo inuu akhlaaqda iyo diinta iyo xishoodka ilaahay ku dhowro innagoo dhan alla inuuna dhowro alla ka baryaynaa wsala allahu wasalama calaa nabiyina mxamed